bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qaala alimaam raximah llahu tacaala alistiqaaatu alcibaadaatu mabnaha cala alitibaaci la cala alibtidaaci falaysa liaxadin an yashraca min addiini maa lam ya'dan bihi illah kama qaala tacaala am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah waxaynu ku soo jiray hadalkii dheeraa ee alimaam ibnuqayim raxmat ullaahi tacaala calayhi iyo tacliiqii uu saaray sheekh cabdallah ibni muxamed ibni cabdilwahaab waraxmat ullaahi tacaala calayhima gebagabadii marka sheekhu wuxuu bilaabay buxuud markuu nuquusha dhammeeyey a'immadii ahlusunna waljamaaca bimacna alcaam iyo a'imatu lmadaahiba uu dhammeeyey ayuu sheekhu wuxuu bilaabaa tacliiqaat calaa masaa'il masaa'il inuu ka niqaasho oo cibaadaadka kamida mid a nuquusha masaa'ilka ku hadlaya laftirkeedu waa hadalla waxay u badan yihiin hadalla ay leeyihiin sheikhulislaam ibnu teymiya iyo ardaygiis ibnuqayim iyo ayima dacwa najdiya rag kamida mid a ayuu ku bilaabay mabxadkani asalkiisa waxaa iska leh hadalahan meesha ku qoran shaykhulislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi fii kitaabi alistiqaata waradd cala albakri ayaa iska leh aaniyan waxaa kaloo iska leh shekhu islam ibnu taymiya kitaabi jaamic almasaa'il mujalladka shanaad sabxada boqol iyo kow meelo badanoo kutubtiisa ka mida sida kitaabka aliqtidaana sheekhu waa kaga hadla alistiqaaa waa nooc cibaadada ka mida weliba lafdhabar u ah cibaadada ducaa ulmasala loo yaqaan waana gargaar alab istifcaal oo waxaa weeyaan bimacnaa waa طalab اlgawth wاlnusra wاlnajda in ruuxu dalbo oo weydiisto in loo gargaaro markuu ku dhaco kurba ama shida ay qabsato alcibaadaatu qaala sheikhu islam ibn taymi raxmat ullahi tacaala calayhi wuxuu yidhi alcibaadaatu mabnaha cibaadaadku waxay ku dhisan yihiin cala alitibaaci in la raaco ariiqi nebi maxamed cibaadadu iyo waxyaabaha alle loogu dhowaado waxay ku dul dhisan yihiin in nabiga lagu raaco salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa cala alibtidaaci laakiin kuma dhisno bidcay muxuu ahay lunjeexasho iyo inaad wix iska samaysatood ra'yigaada iyo wixii kula quman aad ka diindhigata ma aha falaysa liaxadin axad ooma ahaanin omana bannaano an yashraca inuu jideeyo uu ku dhaqmin addiini diinka xaggiisa iyo taacada iyo cibaadada maa shay lam yadan illaahu lam yadan bihi illah rabbi uusan idmin in lagu dhaqmo ilahay inaynu caabudno weeye kuna caabudno calaa ariiqati rasuuli wa sunnatihi labada asal bay diinteennu ku wareegaysa ilahay in la caabudo ayib ambidana lala soo diray walaqad bacadna fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wاjtanibu الطaaguut ayib wma khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun wma umiruu ila liyacbuduu ilaha waaxida idan qur-aanku arrimahaasuu qaadaa dhigay oo tibaaxay oo caddeeyey ilahay keligii in la caabudo waa shayga u weyn ee aadamuhu ay u nool yihiin laakiin qaabkee alla loo caabudi wadadee lagu caabudi jidkee lagu caabudi calaa ariiqati muxamed labadaa asal ninkii laga waayo asagay u taallaa shaydaan buu caabuda qaala tacaala ilahi wuxuu am lahum shurakaa'u waxaa u ahday shurako ilaahay la wadaaga maamulka iyo cibaadada iyo tashriica kuwaasoo sharacuu u jidaya lahum dadka aadamaha iyo mushrikiinta min addiini daacada iyo cibaadada xaggeeda maa lam ya'dan bihi illaah wuxuuna ilaahay ogolaanin oon fasixin idan wixii aad ka diindhigan ee xukumkii iyo qadihii iyo sharcigii maamulkii haddaad axad kale ka qaadato oon alla ka ahayn nimankaasi shuraka weeye ayaddana waxay asal u tahay shirkiga loo yaqaana shirku tashriic wa shirku taxliili wataxriim ayay lafdhabar u tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama uunkiisa iyo khalaa'iqdu asagu abuuray sharciga lagu maamuli lahaa iyo wixii kala hagi lahaa iyo hawshay ku kala bixi lahaayeen allah iska leh faxkum baynahum bima anzla allah baa nabiga lagu yidhi ina anzlna ilayka اlkitaaba bاlxaqi litaxkuma bayna الnaasi ma araka allah idan marka waxaa weeyaan haddii nabi maxamed fi suurati الzumar ina anzlna calayka اlkitaaba lلnaasi bاlxaq kitaabka waxaan u soo dejinay dadka loo soo dejiyey kitaabka looma keenin intii la dhunkado xogow la dareeriyo oo la barakayso looguma talagelin ummadda in kala baha logu tala ina anzlna calayka اlkitaaba lلnaasi bاlxaq faman اhtada falinafsih wman dala fainama yadul calayha wma anta calayhim biwakiil shirkigaa marka shirku tashriic baa loo yaqaanaa wa shirku taxliili wataxriim waana kan ummadda baaba'shay ee dunida maanta hadheeyey waxaa lagu leeyahay dalka sharcigiisa waxaa dejinaya baarlamaanka baarlamaanku waxaa weeyaan waa arbaab iyo aaliha la caabudo wey arbaab ayagu wey dadka hoos taagan ee taageersanna waa caabidiina lahum way caabudahayaan waxay dejiyeenna waa shirki iyo shaydaannimo iyo kufriya gaalnimo wey dasaatiirtiin oo dhanba kii u horreeyey ilaaka u dambeeyey ee kii hadda u dambeeyey jabuuti lagu sameeyey iyo midka hadda universal ay suuq suuqgaysay soomaalida masaakiinta ay ka gado iyo mushrikiinta soomaaliyeed waxaa weeyaan kulli waa kufri iyo taaquud iyo diin kaga bax wey ilaahay baad addoon u tahay sharciga asagaad ka suga asagaad caabudi kitaabka alle in lagu kala baxo waa cibaado maxaa jira ilaahay baani amray in alxukmu ila lilaahi amara an laa tacbuduu ilaa iyaah xukumku waa cibaado faxkum baynahum bima anzala allah wlaa yushriku fii xukmihi axada qira'atu bni camr asabciya almutawaatira walaa tushrik fii xukmihi axada <clears throat> qur-aanku meelo badan buu howlaha celceliya falxukmu lilahi اlcaliy اlkabiir allah iskale waa xaq khaasoo rabbi leeya xukumku maamulka adduunka sharci dejinta allah subxaanahu wa tacaala iskale am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yadan bihi اllah ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaba min duuni اllah axbaart culummadoodii iyo caabidiintoodii bay nasaari yuhuud waxay ka dhigteen arbaaba min duuni illaah rabbiyaal la caabudo alla sokadi wamaa umiruu ila liyacbuduu ilahan waaxida laa ilaaha ilaa hu subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun idan culummada iyo cubaadda xaq aysan lahayn haddii la siiyo waa shirki iyo gaalnimo wey wadaad fatwo uu bixiya haddaad raacdo adoo og fatwadaasi inay khilaafsan tahay kitaabka rabbiga iyo sunnada nebi maxamed gaal baa tahay kaafir bilaahi alcadiim murtad dhaga waaweyn iska badaa wax kale nin fajiista ah, oo muxuu ahaayey baarlamaanati ah oo diinlaawo ah oon tukanaynin oon soomaynin oon salaadaynin oo qaad iyo sigaar isku darahaya oo zaani ah oo khamriyo caba ah, oo tuuga oo dhigyo caba ah, oo warkiiba jooji sharci uu madhoodheeyey iyo wuxuu asagu dejiyey iyo wuxuu ayagu u codeeyeen ama qorteen gaalkii kenya u dejin jiray shuruucda iyo kufrigana uu ka saxay ee hindiga ahaa ama muxuua doofaare lagu soo yagleelay jabuutina lagu asxiyo lagu raray waxyaaba noocaas haddaabaad ku dhaqanto ood maxaakim ku xukunto ama ummad ku kalas warkeed bajoojiya wadaad caalima oo caabida oo muslima oo qiimo badan oo ninkaad culummada islaamka ugu jeceshahay ah xukun uu xukumay ood og tahay in kitaabka rabbiga uu khilaafsan yahay ama sunnada nebi maxamed uu khilaafsan yahay haddaad raacdo ood ka diin ku dhaqanto kaafir bilaahi alcadiim baa tahay ijmac biijmac lmuslimiin ijmaaca asaga ibnu taymiya soo guuri raxmat ullahi tacala fii majmuci wuxuu ku soo guuriyey fii kitaabihi alistiqaasa fi raddi cala albakri meelo badan buu ku soo guuriyey wa qablahu ibnu xasm baa soo guuriyey fii kitaabi alixkaam buu ku soo guuriyey xadiid saxiixa ninkii ka leexda ku dhaqankiisa ra'yi kalena qaata asagoo og inuu saxiix waa kaafir murtad ijmac almuslimiin hawshaa la iska ilaaliyo niman baarlamaan ay soomaaliya soo dhodhoobeen waxay qoreen ninka ummadda oga dhaqandhiga ama ku kala xukuma ama kala bax ka dhigo maxaakimta inoo dhiga iyo meelaha xeerarka ah ninkaas waa gaal inagu u sacabaynay caabidiinaan lahay lahu asaguna rabbi iska dhigay hawshaa khatar weeye addoommuhu waa addoomma addoommo ilaahay sharciga lagu maamuli alla inay ka sugaan weeye wa harun alla jawaab ka bixiyo kitaab qur'aan munazala ah oo dhammaystiran laa yaatiihi اlbaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfi tanziilu min xakiimin xamiid baa nabiga weliba waa looga digay walaa tatabic ahwaa'ahum in badan baa nabiga lagu celceliyey hawsha iyada ah, oo la yidhi dariiqaa raac an yaftinuuka can bacdi maa anzla allahu ilayk masalat اlxukmi nabigu siduu u difaacay masaa'ilka qaarkood omaba difaacanba saxaabiga maal magacaa waxaa la yidhaha saciid ibnu cabdiraxmaan ibnu kada ibnu kada magacaa baa la yidhi alxakam ibnu saciid ibn alcaas wuxuu yidhi bal anta cabdiraxmaan cafwan magacaa alxakam ibnu saciid ibn alcaas nab wuxuu yidhi bal anta cabduraxmaan xakam lama ogolo magacaad la bixi karta ma aha xakam waa kala bixiye kala saare hawsha allah iska leh yaxqusu alxaqa wahuwa khayru lfaasiliin allah wax kala baxsho xukumkan allah iskale looma ogola xataa magacaan in loola baxo saxaabi kalaa yimidoo muslima magacaa aduguna hebel hebel baa layihahdaa kunyadaadu abulxakam yaa abalxakam dadkii la socday ducaadda ee saxaabada ahaa ee waftigii u yimid oo ninkii ugu yeedhahayeen yaa abalxakam ku haya nabi wuxuu ihi kaalay kunyadaadu magaceed abulxakam maxaa lagugu baxshay wuxuu ihi tolkay ayaa markay gar iyo geed ku qabtaan bay iga xakam dhigin jireen gartay ii dhiibi jireen markaasaan kale xukumi jiray xukumka aan gaadhay ku qanci jireen markaasay kala degi jireen nabigu hawsha waa fiicanta ummadda in la kala saaro oo la kala dejiyo waa fiican tahay laakiin magacaan ma qaadan karti ina allaha huwa alxakamu wa ilayhi اlxukmu ilaahay baa kala bixiyo ah xukumkana asagaa iska leh qolyaha cilmi اlbalaaqa cilmi اlmacaani wax ka shasheega ama bacdu nuxaad waxay idhaahdaan haddii macmuulka caamilkiisa laga hormariyo yufiidu اlxasra wاlqasra wakadalika اlusuuliyuun ina allah huwa اlxakamu hadii jumlada labadeeda juz u dambeeya la tacriifiya awalka iyo aakhirkana xasri bay faa'idaysaa in allaha la soo yidhi alxakamun al baa la geliyey damiirulfasli baa la kordhiyey intaasoo qaab baa ilaahay kelimada u dhujiyey waa la adkaynaya inna maxay tahay waa tawkiid intaan camalkeeda la gaadhin macaaniday fayso waa inay wax adkayso ina allaaha ina oo tawkiidaa la isticmaalay allaaha al baa la gelay waa la tacriifiyey maca uu yahay acrafu almacaarif haddana damiirulfasli baa la gelay bayn almubtada'i waalkhabar haddana alxakam oo khabarkii dambeeyey baa la tacriifiyey intaa waxaa loo samaynayaa keligii unbaa xukumkas kale alla keligii unbaa xukumkas kale cibaadayaa iska lah ilahay keligii ina allaha huwa alxakamu taa haddaad gudubto wa ilayhi alxukmu asalka ajrumigu wuxuu aha in la hahda walxukmu soo ma ahayn siyaaq اlujrumiyaat waa maxay wاlxukmu ilayhi in ilayhda gadaa la geeyo xukunkan la horraysiiyo laakiin saa lama yeelin nabigu afsaxubayaankii muxuu yidhi wa ilayhi اlxukmu idan waxaa loo soo hormariyey mxuu ahaaye jaramajruurkaas liyufiida alxasra wاlqasra xugum oo dhanna ilaahayba ku intooda lama ogola mamnuu axad sheegan kara ama dejin kara ama ka agbixi kara ama khilaafi kara calaa cilmin ma jiraan hawsha aadaa laskaga ilaaliyo soomaalidu markay miir qabto waxay leeyihin kalabax kitaabkaa qaba markay xoogol kalabax kitaabkaa qaba kalabaxa kitaabka qaba ninkii garamara kaafir wey murtad hawshaasuu ogaa ninki diida waa kaafirun murtad waa shirki iyo kufr xugum iyo sharci iyo kalabax ilaahay caaxadaan ka in ruuxi siiya ee yidhaahda sharci jedinta waxaa iska leh ee baarlamaanka dowladu waa maxay waa ahlaya tashriiciya alhay alqadaa'iya iyo alhay tanfiidiya saddexdaa waaxood bay dowlad ka koobantaa waxaa adduunka maanta ka jiraanu ka hadlayna ayib hay-a tanfiidiya waa laga bilaaba madaxweynaha ilaa ninka u hooseeya muxuu ahaay hawl qabta wasarada waxaa kala duwana dowladda ciidanka booliska waxaasoo dhan hay-a tanfiidiya wey wadanka yaa u sarreeya waa hay-a tashriiciya waa waaxda sharci dejinta sharcigay dejiyeen yaa xukumahaya hay alqadaa'iya qudaadda inoo xukumi waxay qudaaddu xukumeen yaa fulinhaya madaxweynaha ilaa ninka u hooseeya waa fuliyaal wey booliska milatariga nabad sugidda xeer ilaaliyaha waxaasoo dhan waxaan u jeeda cafwan wasaaradaha waxaasoo dhan waa hay tanfiidiya wey <coughs> waa nafsa shay diinta islaamka maxay qabtay diinta islaamku waxay qabtay muxuu ahaayey xukun iyo ku dhaqan iyo fulin waa intaas xukum ilaahay soo dejiyey iyo in lagu dhaqmo iyo in la fuliyo hadday dad dhaqmi waayeen waa dowlad fulisa xukunku waa dejisanya allaa dejiyey aadamaha iyo noolaha waxaa laga rabaa inay ku dhaqmaan hadday ku dhaqmi waayeen awood ma la tari oo ku qasabtaa inay ku dhaqmaan in la helo nimanka ayagu waxay hawsha ku xagga nooga riixa kan maxaa yeelay kun afar sano ka hor buu soo degay xagga riix maxaa jira mid cusub qarnu lxaadi walcushruun baa dejinayna annagaa dejinayna annagaa fulinayna ninkii khilaafa annagaa qabanayna annagaa xukumayna xukmu shacab lishacab hadaa kufr mujarada geesa waaweyn weeye ha ilaaliyo baarlamaan iyo howlihiisa doorashooyin iyo hawlaheeda muxuu ahay codayn iyo hawlaheeda lagama agbixi karo ayb dadka loo coday haddayn diin islaam ku salaysnayn waxaa loo codayna sharci islaam uusan ahayn dadka codayna aysan muslimiin ahayn lagama aagbixi karo howlaha ayada ah kufriyaadka lagama qayb qato wasaa'ilkeeda wixii la halmaala hawsha bannaanka laga maro aayaddan ayad weynoo culus wey laakiin xilli kale bay sharax u baahan tahay laakiin hadda masalatulistiqaatayna ku jiraa wa fi saxiixayn saxeenka waxaa ku sugan can caaishata radi allahu tacaala canha can اnabiy annahu qaal man axdaa ruuxii soo darisiiya fii amrina diintanada fii amrina haada taladanada tan ah waa maxay waa diinta wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina nabiga waa lagu yidhi ma kunta tadri ma alkitaab wala aliimaan walakin jacalnaahu nuura nahdi bihi man nashaau min cibaadina wainaka latahdi ila siraati mustaqiim laakiin la diid nabi alla waxaa lagu yihi wainaka latahdi ila siraaطi mustaqiim wainaka latadcuuhum ila siraaطi mustaqiim fastamsik biladii uuxiya ilayka inaka calaa siraaطi mustaqiim laga diid nabiga iyo ummadda islaamkeed ee wanaagga ummadda ugu yeedhaysay laga diid waxaa leeya dariiq muxuu ahaaye ciwaj ah oo qalloocsan baad wadaaddo noogu yeedhaysaan tala guracan baad wadaan waa laga tegey howlihii nebi maxamed iyo howlihiisa qad turika maa hunaalik lisaanulxaalka ummadda maanta adduunka u badan sidaas weeye ayb kaana haddii islaam buu sheega waana ku macabsan yaa ka dhegaysan haddii ninka nebi maxamed dariiqiisii ka baydhay ee diidan ee lagu kari la'yahay ee wadaaduhu ku xabeebteen inuu hadhow ku maxaabsado muslim baan ahay axadka ka dhegaysan baa loo baahan yahay man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu arrinka annagan diimeed ruuxii ku soo dara waxaan ka tirsanayn fahwa raddun ay marduud waa lagu celiya waa lagu naqaya laga dhagaysan maayo xadiidu caaisha fi saxiix wa fi saxiix wغayru waa xadiid aslu asaguna fii raddi اlbidaci wاlabaطili wاlkhusacbalaad bidac oo dhan xadiidkana loo hor istaagaa feedhaha lagaga dhufta ninka la yimaado wejiga lagaga dhufta wa fi الصaxiixi wغayru waxaa ku sugan yaquulu اllahu caza wajal ana aغna shurakaa'i can الshirk anugu waxaan ahay aغna shurakaa inta wax wadaagta allaha u deeqtoon baan ahay dadka hadday wax laiskugu daro ama la isla siiyo axadka muxuuha u deeqtoon ee u gobsan baan ahay can ashirki wax la wadaag anugu axad aadama ah oo makhluuqan abuuray ilahay waxba la wadaagi maayaba haddaad tiraada maxaa xukumka diineed maamulka wadanka ina waxa inoo dejin wixii howlaha siyaasadeed calaaqaadka dawliga ah muxuu ahaayey umuurta caskariga ah howlaha maalka iyo dhaqaalaha ku saabsan howlaha siyaasadeed howlahaas baarlamaankaa dejan salaadaadka iyo cibaadaadka iyo dalaaqa iyo furitaanka iyo guurka iyo nikaaxa iyo dhaxalkana diintaan weydiinaynaa idan mushri baa tahay qayb diintii qaybna ilaahay baad siisay qaybna waxaad siisay baarlamaan iyo xeerbeegto iyo oday dhaqmeed baad <coughs> ilaahayna hawshaa shuqulkuma laha man camila ruuxuu sameeya camalan camal la yimaada iyo cibaado ashraka uu wadaajiyey fiihi fi lcamali hayri axadan aniga kan ila wadaajiyay ana minhu min acamali bari camalka asaga alla wuxuu bari baan ka ahay wa huwa camalku kulluhu dhammaantii liladii kiibuu ahaaday ashraka aw ushrika kii la wax laygu daray baa iska leh ayb u daynhaya anoo shuqlkuma lihi xadiidka asaguna fi saxiix ba ku yimid walihaada qaala alfuqaw saa darteed maadaama ilaahay subxaanahu wa tacala camal khaalis ah oo saafi ah oo nabiga lagaga daydo laga qaatay ariiqiisa keliya u aqbalo fuqadu waxay yidhaahdeen culama muslimiintu alcibaadaatu mabnaaha waxay ku duldhisantahay qaacidadii ka duusha waxaa weeye ka kacdo cala atawqiifi ay cala alitibaac cibaadada waxaa weeyaan waa in la dul istaago aan la dhaafin markaad shayga maraysa cibaadadu waxaan leenahay alcibaadatu asla cala almanci waatawqiif nin baa wax sameeyey waxaad tidhi wuu alla ugu dhowaanhayaa cibaaduu la imanhaya waxaan leenahay yaa kuu diray yaa ku amray yaa kuu jideeyey man amarakaan leenahay ninbaa caawa dhan taaganoo wax daldalahay waxaan leenahay man amaraka bi yaa ku faray ama daliil buu la iman min kitaab illaah aw min sunnati muxamed almustafa calayhi salaatu wasalaam buu la iman aw ijmaaci salafi saalix aw qiyaasin saxiixin sariix oo maqbuul ah ayib haddiiba meesha laga aqbalo weeye hadduu daliil la iman waayo waxaan leenahay orod cirka la'aad hadduu dhah yaa ii diiday kir yuuf baan leenahay diinta nabi maxamed baadan fahminba yaa ii diiday yaa iga hor istaagay halkan ma gasho baabulcibaad marka la maray man amaraka wey man amaraka man axdaa fii amrina hada maa laysa min marka baabulmucaamalaad la marahayo waxaan leenahay man manacanii waxaramanii qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja lcibaadi lcibaadihi qul allahu adina lakum maca allahi taftaruun marka la maray mucaamalaad iyo caadaad iyo afcaasha noocaasa waan samayn waxbaan iibiyey waxbaan baxshay dhaqan baan sameeye aan cibaado ahayn oo iska mucaamala dunyawiya ah ayib oo iska mubaaxo ah saanaan u aaminsanaa nin baa yidhi waa xaaraan haati daliil baan leey maxaa jiro ku yidhi man manacanii labada baab ninka isku khalda haddee mubtadic dhaga waaweyno xaggana sunni iska dhigi wahaabian buu noqon baabulcibaada markaan marayna waxaan leenahay man amaraka man sharaca laka yaa kuu jideeyey yaa ku amray yaa kuu sameeyey alimaam ibnu kaiir ijmac buu soo gooyey fii qowlihi tacaala suurat alaxqaaf markuu fasiraya aayadda ahayd low kaana khayran maa sabaquuna ilayh wuxuu leeyahy walihaadaa saa calى ana mxua man camila camalan oo cibaadaya alla u dhowaashaa lam yacmal bihi الsalafu inuu bidcayay ku tageen buuri maxayna yidhahdeen wa qaaluu low kaana khayran la sabaquuna ilayh cagsa qaacidaة اlmushrikiin wاlkaafiriin ijmac buu soo guuriyey culummadu waxay yidhaahdeen buuri camal kastoo cibaadada ama qurba ama allow dhowaashaa ninkii sameeya waxaan leenahay waa bidco waana baatil waana dillan maxaa jira hadduu yidhahdo waxaan leenahay nabi maxamed iyo saxaabadiis iyo atbaacdii iyo taabiciintii khayrka badnaa ayaa kaaga horayn lahaa haduu khayr yahay kufaaru quraysh maxay yidhaahdeen waxaan hadduu khayr yahay masaakiintan maxamed daba taagan nogomaysan hormarteen waa mushrikiin alcarab waa kufaaru quraysh iyo wixii la muslimiintu maxay ku jawaabeen shay kastoo diiniya law dhawaasho ah hadduu diiniya law dhawaasho yahay saxaabadaa nooga hormari lahayd haduu ay saxaaba samayn waayeen waxaa u daliil ah taa waxay daliil u tahay inuu diin la'aan yahay baab اlcibaadaat man amaraka wman sharaca laka wey am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiini maa lam ya'dan bihi اllah dhaqanmada caadiga ee adduunyada ah iyo beeca iyo waxa la halmaala ninkii muxuu aha waxan waa kaa xaaran ma bannaano beeci ma asixin islaanta aad mehersta ma asixin waxaad leedahay yaa buriyey yaa xarimay haati daliil lianna asal baa anigu taaganaha caqdiga inuu asaxo alabdaac iyo luxuumtu aygu waa masalo gooniha ah, asalkeed waa atariim waxaanu ka hadlaynaa caqdi dhacay oo mucaamalaad ah ama caado ah ama fal ama qowl uu ruuxu sameeyey oon cibaada ku salaysnayn ninkii kaa xarima waxaad leed man manacani man xarama calaya dalik ayib labadaa asal ninka isku khaldaha dee adduunku rogaya alcibaadaatu mabnaaha cala altawqiif masaakiinta suufiyada qolyaha khuraafiyiinta adduun lama socdaan maogtahay diinna ma yaqaanaan intuu bidco dhex fadhiisto oo uu leeyahay allan ugu dhowaan oo nabigaan ku ammaani oo ilaahay baan khayr kaga rajayn yaadii waxaan waa xaaraan waa bidca ma bannaano daliilkeeda keenbudaliil isaga laga rabaaba inta anugu daliil gaadhin yaa kuu jidaya man amaraka waman sharca asaga laga rabaa haddii kale wuxuu ku biira am lahum sharacuu lahu min addiin maa lam yaadan bihi illaah ayib iyo muftari buu noqonaya in antum ilaa muftaruun qul allaahu adina lakum am cala allaahi taftaruun qul ara'aytum maa anzl allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allaahu adina lakum am allahi taftaruun imaa inaad keento daliil kuu fasaxa waa imaa inaad muftari cala allahi tahay wey lianna baabkan waa baabu tashriic waa baabu alcibaadaat waa baabu alxukm walqada baabkan gooni weeye ruuxu ima an yakuuna calaa daliil ima an yakuuna muftanica al allah wax udhexeeya ma jiraanba waa daliil istiqra laakiin marka la mare baab alcaadaad waalafcaal waalmucaamalaad baab gooni ah weeye asalkaasi waa mabnahu cala alxilli waalibaaxa ninkii kuu diida man xaramanii waman manacani baad leedahay baab اlcibaadaat oo bimacnaha alwaasic wاshaamil waxaan leenahay asluha mxuha alitibaaci wاlmanci wالtawqiif ninkii fa la yimaado waxaan leenahay man amaraka wman sharca laka in la kala fahmay ilata aan ka socda hawsha ayada alcibaadaatu mabnaha cala tawqiifi kama fi saxiixayn can cumara radi allahu tacaala canhu anahu qabala alxajar alswada cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu wuxuu dhunkaday dhagaxii madoobaa ee kacbada ku yaalay ku jiray wa qaala wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartay inii la aclamu anu waxaan ogahay annaka xajarun laa taduru walaa tanfac inaad tahay dhagax aan dhib iyo dheef midna lahayn waxna ma dhibtid bidaatika istiqlaalan baa loo jeedaa sabab waa noqdaa ilaahay subxaanahu wa tacala ina uu ku anfaco ayib taasi marka itibaac ahaan baa lagaga hawaabin ayib ee ma aha asag wuxuu tari karo walowlaa anii ra'aytu rasuula allah haddaanan arki lahayn rasuulka ilaahi yuqabiluka ku dhunkanhaya maa qabbaltuka kuma dhunkadeen buui laakiin waxaan saa u yeelahaya itibaacan dhagaxyahaas nogama duwanid meelo adduunka dhooban laakiin nabigaa ku tilmaamay oo ku dhunkaday oo ku salaamay itibaacan lirasuulilaahi baan kuu salaamaynaa sidaa darteed baan derbiyada kale ee kacbadu aan la taabanaynin shaamiyeynka asaga xajarulaswadka iyo rugna alyamaani oo ku xiga oo ka horeeya marka la soo wareegahayo labadaan baan taabanaynaa wix kale agmari mayn lianna alcibaadaat mabnaha cala altawqiif walitibaac wallahu subxaanahu wa tacaala amaranaa ilah wuxuuna faray biitibaaci rasuul rasuulka inaannu raacno iyo wa inaan inaannu ateecnon u hogaansanno wa muwaalaatii rasuulka inaan u heelinno wa maxabatii inaan jeclaanno farqi baa u dhexeeya almuwaalada walmaxaba wa damina lana ilahi wuxuu noo ballanqaaday biaacatii bisababi aacatii rasuulka haddaanu ateecno ilahi wuxuu noo ballanqaaday iyo wa maxabatii jacaylkiisa iyo wa ikraami nabiga karaamayntiisa iyo maamusidiisa iyo xurmayntiisa maxabatahu lana ilahi inuuna jeclaado rasuulka haddaanu oon qadarino intuu ilaahay ogol yahay ilaahay taa wuxuu noogu ballanqaaday inuu nagaga hawaabiyo inuu allana jeclaado iyo wa makhfiratahu inuu noo dhaafo iyo wa hidaayatana inuuna hanuunsho iyo wa idkhaalana aljanna inuu jannadana geliyo faqaala tacaala ilahi wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allah nabi alla waxaad ku tiradaa dadka sheeganaya inay alla jecel yihiin ama adeeg ku jecel yihiin haddaad alla jeceshihiin fattabicuunii isoo raaca aniga maxamed ah lianna maxabbata arasuul waa mustalzima limaxabbat اllah وmaxabaة الlahi aصaxiixa laga hadlaya غayr الsharkiya وmaxabaة الlahi waa mustalzima لmaxabaة الrasuul nabiga ninka caaya ilaahay buu caayay oo kitaabkiisii buu caayay nabiga ruuxii raacee jeclaada ilaahay buu raacay oo jeclaaday kitaabkiisii buu raacay ayb qolyihii munaafiqiintaha ama muslimiintaha ridoobay ee nabiga wax ka sheegay ilahay wuxuu uhi qul abilaahi وaayaatihi وarasuulihi kuntum tastahzi'uun maxaa yeele rasuulka ruuxii ka agbaxa waxaa ka laazimi in ilaahayna uu caayay oo jaa'ifeeyey diintiisii iyo kitaabkii meel kaga dhacay ruuxa hadaba rasuulka raacee rumeeya adeece u hogaansama nabi maxamed buu ilaahay buu adeecay ilaahay buu rumeeyey ilaahay buu jeclaa waa islaazimaan ayib waman yuic arasuula faqad aaaca allah qul in kuntum tuxibuuna allaha haddaad alle jeceshiin fattabicuunii yuxbibkum allahu idin jeclaan wayakfir lakum dunuubakum buu idiin dhaafi wa qaala tacaala dembigana waa dhaafaya wain tuiicuuhu haddaad nabiga u hogaansantaan tahtadu waad hanuunaysaan hidaayadaadu iyo inaad hanuunto waxay ku xidhan tahay inaad rasuulka raacdo kullu uruq waa masduuda waddo kastaba waa issoo xidhaysa on waddadaa nabi maxad ka ahayn wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi waman yutic illaaha warasuulahu rasuulkii ilaahay iyo ruuxa ateecana yudkhilhu jannaatin tajri min taxtiha alanhaar wuxuu alla gelinhayaa jannooyin hoosooda ay socdaan oo qulqulaan wabiyaal khaalidiina fiiha fi ljannaat wadalika alfawz alcadiim kaasna waa liibaan iyo guul weyn weeye wa amhaalu dalika aayadaha macnaha tilmaamahaya wattabicuuhu lacalakum tahtaduun ba kamida mid ah ayib nabiga raaca waad hanuunaysaani waamhaalu dalika fi lqur'aani kaiir aayadaha macnahan tilmaamaya hidaayadu iyo itibaacu iyo maxabadu iyo makfiradu waxoo dhanba inay ku xidhan yihiin calaa maxabati rasuuli watibaacihi wa aacatihi qur-aanka tilmaa aad bu u badan yahay sagaashan iyo lix aayadood buu shekhu islaam gaadhsiiyaa sagaashan iyo lix aayadood wuu dareeriyey fayl buu gelaya kutubtiisa qaarkood intuu ka bilaaba aayadda u korraysa wuxuu geeya aayadda u laakiin diintoo dhan baa macnaha ka hadlaysa ayib asal min usuul islaam wey ninkii laga waa inaade islaamba ma aha walaa yanbaqii mana haboono wax bannaanna ma aha liaxadin axad aadama ah an yakhruja inuu ka baxo hada albaabi baabkan baab litibaac wa baab mxuu ahaayey aacat rasuul camaa shay ma bannaana madad ay ku tagtay bisunat sunnadii nebi maxamed baab lcibaadaat baab listiaaa baab اlas'ila wاlmasaa'il kulli inaad ka baxda maaha baabka itibaaca wa kaana calayhi salaf اlumma iyo ummadda inteedu horeysay meeshay ku dhaqmeen alimaam maalik waxaa ka sugan inuu yidhi nabi maxamed maalinkuu joogo waxaan ummadda diin u ahayn maanta diin u noqon maayo ummaddii nabigu xilligu noolaa waxaan ummadda diin u ahayn maanta diin noqon maayo waxaan laga hadlayaa usuusha caqaa'idka furuucda diineed ee nusuustala laga hadlaya masaa'ilka jus'iga iyo nawaasisha iyo xawaadista iyo mustajadaadka lagama hadlaayo maxaa yeelay culmadu waxay ku ijmaaceen annahu laa yajuusu taakhiiru اlbayaan can waqti اlxaaja taakhiiru lbayaan can waqti اlxaaja inuusan bannaanayn shayga caddaynta u baahan ummadda in loo sharxo loo caddayo shayga ay waajibka tahay xilliga ayadaa ee baahidiisa la qabo in dib loo dhiga ma bannaano idan alcaqaa'id masaailka caqaa'idka muhiim jiddan weeye farqiga u dhexeeya masaa'ilka caqaa'idka ah markii la tashriiciyay soo degeen ayaa bayaankooda loo bannaana bayaankoin la cadday loo baahnaa idan masale caqiide ah oo dadka mu'miniinta inay aaminaan ama rumeeyaan laga rabo nabigu asagoon caddaynin kama dhimanin saacadda ay soo degtay baa la caddaynaya liannahu laa yajuus ta'khiiru اlbayaani can waqti اlxaajati ijmaacan wa waqtu اlxaajati fii baabi alcaqaa'idna waa cinda nusuuliha wa tashriiciha hawshaa waa in la fahmiyem jiddan wey furuucda camaliyaadka ah ayadu waxaa laga yaabaa xilligaa baahi inaan loo qabin waa danba ay timaadaba leanno qadiyo taagnaydba ma ahaynba naasilo jirtayba ma ahayn markayna qabsato ayay mujtadiintu ku ijtihaadayaan masalada xukumkeeda laakiin usuul اddiin aslu اddiin almasaa'il alcaqadiya aliimaaniya xaajatuhaa kaanat qaa'imatan cinda nusuuliha wa tashriicaha wa fi cadi rasuul waqad buyinat bayaana shifaa idan waagaa waxaan caqiidaya diinahayn maanta diin noqon maayo hawshan aan laisku lugoynin wabiljumlati gabagabadu hadalka mahadhadiisu waxaa weeye famacana haddaan muslimiinna waxaa nala socdoon aan u baahannahay weeye aslaani cadiima waxaynu haysannaa macana aslaani cadiima laba asaloo waaweyn laba qaacidaan ka duulaynaa axaduhuma anlaa nacbuda ila allah meesha lagu kala baxay weeyahad ilaahay keligii inaanan caabudin waa aniga kuu soo sheegay in badan soo celcelinnay wixii diin ah waxa inuu cibaadaya waxaa lagu gartaa ilaahay inuu jideeyo oo ummadda amro in la sameeyo ama uu ka reebe ka tagiisa ama ninkii la yimaada la ammaano ama hawaab laga ratibo ama ruuxii ka taga waciid iyo ciqaab laga ratibo shaygu mar hadduu cibaado yahay allah iskale subxaana wa tacaala kelig ilaahay in la baryo waa cibaado axadka in la siiyana waxaa weeyaan waa kufriga gaalnimo waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii ay can ducaa'i lama dhihin maxaa yeele lianna adducaa waa cibaadatun udcuunii baa la sug barya astajib lakum waa idinka ajiibahayahay aayaddii maxaa la daba dhigay lafdigii maxaa intaa faqrada u dambay daba taalla waa maxay ina aladiina yastakbiruuna can cibaadati oo ducada ah sayadkhuluuna jahannama daakhiriin marka in la saa muhiim jiddan wey wuxuu marba hadduu cibaada alla keligii baa iskale xugumka iyo maamulka waa cibaado maxaa ilahi baa na amray faxkum baynahum bima anzla allah ya daawuudu ina jacalnaaka khaliifة fi اlarضi faxkum bayna الnaasi bاlxaq walaa tattabic alhawa walaa tushtiq ayib ambiyada baa la amraya nabi maxamed waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzal allahu ilayk wax yar inay kaa weeciyaan iska ilaali uma jacalnaaka calى shariicati min alamri fatabichaa nabi allow maxaa kaloo dabayaal walaa tattabic ahwaءa aladiina laa yaclamuun nabiga aggaa laga dhigay oo aggaa laga dhigay ariiqaas falidaalika fadcu wastaqim kamaa umirt halkaad qaad baa li wadaha ka leexan idan in xukun ilaahay kitaabkiisa ummadda lagu maamulo waa cibaado in kitaab kale iyo xeer kale iyo qodob kaleo la dejiyey qodobka sodoniyo lixaad soddon iyo sagaalaad ummadda lagu maamulo almukhaalif lisharci illaahi maa maxay gaalnimo iyo shirki wey kii deji waa maxay waa rabbi ilaah a arbaaban khayr am illaahu alwaaxid alqahaar wlaa yأmurukum an ttakiduu اlmalaa'ikaةa wالnabiyiina arbaaba an yأmurukum bاlkufri bacda id antum muslimuun gaalnimo weeye ilahay waa caddayna malaa'igtii iyo ambiyadii iyo awliyadii ilahay idin fari mahay inaad caabudaan oo rabbi ka dhigataan oo maxaan laydiin farayn waxaan laydiin farayni ilahay ma gaalnimo idin farhaya waa gaalnimo an yأmurukum bاlkufri bacda id antum muslimuun qur-aanku meelo badan buu cadeeyey kor iyo hoos ba u hadlay laakiin daduu shaydaan duubsaday dhagana kaga kaaji kari maysid qolyo masaakiinoo meelahan suuqa taagan baa loo keenay mikrofon dastuurka ka waran dastuurku waa kala bixi waa hogaanka lagu kala tago wax ummadda kala haga waa sharciga dalka intaasuu gaal ku yahay mikrofoonkan laga qaadin buu gaaloobay asagoon mayga aan laga qaadin buu kaafir bilahi alcadiim yahay ayib kii weydiiyey ee u xayeysiiyey wanaag uga dhigana waa kaafir lianna man raqaba wamadaxa aw ana cala ashirki wاlkufri waa kaafirun biijmaci hawsha aadaa laskaga ilaaliyo gaalnimo haddaad xayisiiso ood suuq geyso ood ummadda ka gado ood u naashnaashto oo indhermagargad masaakiinta aad ka mariso dayib oo tiraada siyaasi waxaad tahay waxgarade bal hawshan ka hadal oo ummadda ka dhaadhici kaa xayeysiiyey midka idaacadda ummadda geeyey midka kharashka ku bixiyey ka asagoo suuqa caydhsanhaya la yidhi ka warnaya xoguga tuuray waxoo dhan gaalo wey liannahum kafaruu bisharci illahi wa bikitaabih waxayna xayeysiiyeen kufri iyo gaalnimo hawshaas soomaaliya adaas kaga ilaaliso yaan lagu baabayn meeshan ayada masaa'ilkan waa in layska baadho weeyo layska hubsado ayib ama kitaab ilah lagugu xukumi maya ha u bixin kufri iyo gaalnimo haddaadan ka hadlayno in wuxuu gaalnimo aadan caddaynaynin ha ka qayb qaadanin marxabaadeer sheekh islaam eh, sheekh ibn cuthaymin raxmatullahi tacaala calayhi qadiyadiisa hadda kahor baynu ka hadalnay eh, haddii masale laga niqaashay ilaahay baa yidhi iyo kitaabkii allay ku qoran tahay nebi maxamed baa yidhi salafkaa ku ijmaacay ayaa la keena wadaad baa yidhi meel ma buuxiso hebel baa yidhi iyo eedada baa tiri abootaday meel lama qabato kuma kala baxaan taasi waa masalo eh, wadaadna lama lugooyo sheekh ibnu cuthaymiin kitaabkiisa alqowl mufiid wuxuu ku caddeeyey hawsha inay gaalin diinta lagaga baxaayo sharxu diida saalixiin wuxuu ku caddeeyey in diinta lagaga baxaayo fiqu lcibaadaat kitabka la yhahda wuxuu ku caddeey in diinta lagaga baxaayo fii amaakin ukhrana idaraba fi lmas'ala waa mutanaaqid muari fi hada albaab shekh ibnu cuthaymiin laakiin niman ba waxay leeyihiin aakhiru amrihi wa cala alistiqaamati waasalaama labadaa saddexdaa qowl bayna ictimaadaan hadalkiisa ku jira fii qowl mufiid hadalkiisa ku jira fii sharx usuul الثalaaثة hadalkiisa ku jira fii fiqi اlcibaadaat fii riyaad الsaalixiin mujarad uu ruuxa muslimka sheeganaya uu dastuur dejiyo ama uu ku dhaqmo iyuu ku gaaloobayaa buu leehay hada waa kitaabka ilahi sidaasuu caddeeyey waana ijmac salaf الsaalix aئma shaaficiya waxay dhaheen man sharaca kafara ayib man istaxsana faqad sharcan raba cafwan ninkii wuxuu la qumanaada ku dhaqmaa sharci buu dejiyey ama shaafici waxay yidhahdeen muqadimada labaad waxay aamadu oga tageen liwuduuxiha caashogaratay weeye maxaa jira waman sharaca faqad kafar ninkii sharci dejiya wadaaddu waxay kala qaadeen reer sacuud kala qaadeen nin ku dhaqmayo kitaabka ilaahay bukhaari muslim meesha u saaran yihiin kitaab qur-aana meesha u saaran yahay sharciga lagu dhaqaayo dowladdaas ay ku kala baxayso waa diinta islaamka dastuur kale iyo xeer kale ma jiro laakiin asagoo qaadi muslim lagu ogaa oo kitaabka ilahay ummadda ku maamula ayay in adeerkii iyo nin kale u yimid markaasuu eexday xooguu laalushu qaatay ninkiibu ku qalluuciyey ninkaasaa laga niqaashaa magaalba mise waa muslim weeye الشharc almuطabq almacmuul bihi fi اlbilaadi wاlcibaadi waa sharc اllah laakina ninkan waa exday lihawan aw licasabiyatin aw lirishwa uu qaatay buu u exday fii qadiya mucayana juز'iya ninkaasaa maxalu baxin wa niqaash cinda ahli اlcilm amaa ninkii sharci dejiya ummaddana ku maamula ninka inuu kaafir yahay mukhraj eh, diintana bannaanka lam yakhtalif fiihi axad min almuslimiin ijmaaca waxaa soogaya ibnu taymiya waxaa soogaya ibnuqayim waxaa soogaya alxaafidna katiir fii tafsiirihi afa xukma aljaahiliyati dib u fiir ade dib u muraajace waxaa dib u muraajacaysaa tarjamada uu ku leeyahay albidaaya wاnihaaya jinkis khan tarjamadiisa waa ijmac ibnu taymiya majmuc alfataawa mujaladka soddon iyo shanaad wuxuu leeyahay ninkii maanta ummadda ku maamula altawraata almansuukha walinjiila almansuukha fahuwa kaafirun ijmaacan idan towrad iyo injiil mar bay diin ahayd oo ilaahay baaba soo dejiyey haddaan maanta dhahno ummadda waxaan ku maamula alaxkaam altawraatiya walinjiiliya liannaha waa axkaam munazala min cindi wa in huyida wa budila wa nusikhat ninka inuu gaal yahay waa ijmaacu lmuslimiin ka warran marka caqli iyo ra'yi soomaali dejisay ummadda ninka ku maamula oon weligii diin noqonin oonu cindilaahi ka iman waxa laskuma lugooye hebel baa yidhi ku lugayn diinta ha la barto axkaamta ilahina hala muraajaceeyo ayib madhlaaima dacwa najda waxay xukumeen reemiyiga carbeed ee xeer daaroodka wax ku maamuli jiray odaad aqmeedyada qoys kastoo soomaaliyeed waxba ayaan daarood dhehna qoys aanline ma jire qoys kasta duqay leeyihiin xeerarka dejiya aniga reebel maxaa xeera gabdhaha maktooda waa intaa labaatan iyo halaad raggu meeqa way magtiisu afartan isha hadii la rida maxaa inuu xeer anigii reebel toban reer hiiraan waxay leeyihiin qoliyo gabadh gabadhu dhul ma dhaxasho aabbaheed hadduu intaasoo asendiyo dhula ka dhinto ama intaasoo hegtaar ka dhinto wiilashunbaa dhaxli dumar dhul ma dhaxli karaan maxaa jira berri bay nin kaloo sheega guursan dhulkii baa laga sii qaadan meesha reer hebel baa aakhir soo geli doona xeerar jira weeyo axkaam lagu dhaqmo idan hiiraan bay ka jirtaa meelo badan bay ka jirtaa qoli waxaa jira iyagu sabab kala badan gabdhaha dhaxalsiin hebel waa gablamay baa lagu dhihi wuu dhintay wuu gablamay muxuu ka tagay koo iyo toban gabdhood buu ka tagay waa gablamay xoolihiisi waxaa kaxaysanaya ilma adeertii adeerihiisi baa kaxaysanaya shuruucda noocaasa dadka dejiya ama raalliga waa kafaratu murtaduun wey gaalo wey islaan ma aha kii dejiyey iyo kii ku raacay haddaan jahal iyo waxba kale loogu cudurdaaran gaalo wey hawshaa la iska ilaaliyo sharciga caamka yuطabaq cala الnaasi wa cala اlumami waliba kuwa maanta waxay la taagan yihiin biالnaari wاlxadiid sharcigaa kufrigay dejiyeen ama ay ka soo qaateen ingiriiska iyo mxuu ahaay faransiiska iyo suwaysar ay ka soo qaateen iyo holland ay ka soo qaateen bay weli waxay rabaan xoog inay kugu mariyaan ninkii diida hadda maxaa haysta ninkii yidhi anugu waddankan soomaaliya een ku dhashay goobabkan kitaabka rabbi baan ku xukumhaya axmaara laga adeejin amazon baa loo keeni kruus misas baa ku fakan waa la baabi'in wamaa naqamuu minhum ila an yuminuu billahi alcazi alxamiid wma tanqimu mina ilaa an aamana biaayaati rabbina lama jaatna wax kaloo meesha yaalla ma jiraan ma diiday in nidaamkan kufriga daaquuta adduunka maanta lagu dabaqo argixisaa tahay balaayaa tahay furuq iyo xaaraan baa tahay kansar baa tahay waa in lagu gooyo nabadiidka lagu yidhahda budhcadka argagixisada waxaasaa lagugu afuufhaya shacabkii baa dhagaha intaas bibisa u sheegtay maraykan baa u sheegay inta bay aamin hadhowna walacahayaano daacahayaan baktigaas wada dacayan kulligood ayib universal iyadu hataa kii maraysaa iyadaa u daran soo maa in badan baan warkeeda caddayna taas hay-adaha iyo maxaa muxuu ahaayey idaacadaha iyo warbaahinta iyo shabakaadka xayeysiiye ama suuq geeye ummadda ka gada afkaartaas kufriga ilaadka gaala wey murtadun wey lama tacaamuli karo hawsha aad laskaga ilaaliyo diin la'aanta buryahan way meel kastay taagan tahay ilaahay inuu ku ilaaliyo weydiiso laakiin aqoonteedana yeelo ila jaahil adigoo intuu gaalnimo dhex fadhiisto iyuu dhuflaynhaya dhowna maaa lay ku kuleeyahy maxaa adu ka doonta meesha ayada maxaa ku geliyey inay la tacaamulaan ma banaano haulaai almurtaduun inay la tacaamula ma bannaano waxay nacfi ka helaayaan haddaan diin loo sheegaynin oon xaqa la gaadhsiinaynin oon lahayn ummadda waad waxaan joojiya ilahay u toobadkeena aan la lahayn in lagala tacaamulo oo lagula dhaqmo wax iyagaa anfacahayo oo idaacaddoodii ka qayb qadanaya inay sii jirto in loo geysta ma bannaan hawsha ayadaa laakiin nimankii wax ku xayisiistay ama wax geystay waa gaalo odhan mayn laakiin khalad diineed bay galeen shaydaan murtada oo ummadda weerar ku hayay nagu caawiyeen ayagoo laakin hawsha aan u qasdin ama aan doonayn laakiin dan ganacsi wata asalkuna waxaa weeye kaafirka xarbiga iyo ninka murtadka ah wax asaga anfacaya muslimiintana dhib ku keena in loo geysto ma bannaana markaanu dagaal ku jirro xataa gaalada ma banna in biyo laga iibiyo in laga iibiyo taraq baan bannaanayn in raashin laga iibiyaan bannaanayn huburkiiba joojaba laanno yataqawow way ku awoodeysanayaan idaacadaha noocaas haddaad ka yaacdaan ood kuwa fiican idinku samaysataan oo haddaysan islaana wax anficin ayagu laga nabadgalo oo ganacsigooda iyo iska wata xayisintooda bannaan iska wasta oon ummadda dhib u geysan inaad asaasaan waa awoodaan shaydaan kastoo intay timaadda reer maraykan iyo reer wax ku shubtaan kadibna dowladda t ay balaaya ku shubata amison u shaqaysa ummaddana weerarka qadaayaadkeedii diinteedii dalkeedii baabi'inaysa haddana u wareegtay male iyo muxuu ahay ina ilay baktisa faafisa meelaha ay ku ekeydiye soomaaliya kenya weerarinays hadda waxbay ka shubatay mxuu aha kuwa noocaasa waa in layska ilaaliya wey waxyaabaha noocaasa waa in la go'doomiyo la cunaqabateeyo laga leexdo ummadda looga digo ummaddan diintii way soo fahmaysaa laakiin marka ay xooguhu indhaha u ay biciraanba balaayaa lagu siitay wasakhaysa oo qalbiga ka kharibta oo maskaxoodi fuundaysaa lagu sii lanno gaal kaa awood badan ka dhaqaalo badan shaydaan baa afuufhaya jahli badanoo ummadda ayada haystana waa usii kabagelinhayaa dacfi diiniyadoo nugu jira waa usii kabagelinhayaa idan diintana ha la fahmo hana la isilaaliyo kuwaasna yaan lala tacaamul ha laga leexdo halaska ilaaliyo sheekhu marka wuxuu ihi laba asal baynu leenahay allaa nacbuda ila allah alla keligaan caabudno ninkuu yidhi ilahay caabud muxuu ku yeelay maxaa eh, lagugu beeyey maxaa lagu geystay maxaa lagu dhimay war ilahay keligii caabud maxaa ku jaban maanta ilaahay keligii caabud asaga ka amar adoon baata allah ku abooray diinkiisa ku dhaqan sharcigiisa ku dhaqan waxaana faraha ka qaad haddee wax lagu dhimay ma jiro laakiin balaayaa jirta waani asalka labaad anlaa nacbudow alla waa inaanan caabudin ilaa bimaa sharaca wuxuu jideeyey ku caabudaynaa ilahay hala caabudo iska dhaqaaqa ma hawsha nin walba wuxuu doon ha sameey hadday noqoto gaalo waaweyn baan noqonayna mushrikiin waxay carab ku baabaaday nin geed dul fadhiista nin dhagax caabuda nin abooti alan khayra daba istaaga nin aboodi caabuda nin goof qota nin geed barakaysta haddee nin walba meel buu ku dhaqaaqay laakiin waxaa ilah baan caabuday laakiin calaa ariiqati muxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh calaa ariiqati asaxaaba jidkaas cad baan ku caabudaynaa waxaa nabigu idinka tegay buu ihi muxuu ahay cala almaxajati albayda layluha ka nahaariha laa yaziiqu canha ilaa haalik abu darda wuxuu nabi maxamed wuxuu naga dhintay asagoo noo caddeeyey shay kastaba maa min camalin yuqaribuna ila aljanna ila waqad amarna bih wamaa min camalin yuqaribuna ila annaar ila waqad xadarna minh dariiq kasta oo naarna geyn nabigu waa nooga degaybu waddo kastoo janna lagu he waa noo sheegay bal wuxuu nabi maxamed wuxuu naga dhintay asagoo wax kasta cilmi iyo diin nooga sheegay xata aa'ir aladii yatiru fi lhawa nabigu waa caddeeyey maalinkii xajul wadacna wuu makhraati gashadee diinta lai soo dhiibay siday ahayd ma idiin gaadhsiiyey allahuma alballaqt nacan bay idhahdeen allahuma fashhad ilah gashaday ummaddaani waxaa weeye ilahay caabudo ariiqatu rasuul ku caabudo labadaasna loo kala kici waaye ilaahay keligii in la caabudo calaa ariiqati maxamed lagu caabudo ninka diiddana in la jihada w laabudda min alcilmi waalcadl waaljihaad waa loo kala bixi waaye shayga xaqa ah ama gobnimada ah ama maslaxada ah, ama wanaagga ah, ama dhaqanka fiicana haddaan la difaacin waxbaan socon maayo kitaabkan qur-aanka iska yaallaaye haddaan rag dhiiggii la cabsiinin oon awood malatiro lagu difaacin socon maayo laa yaslamu sharaf rafiicu min alada xataa yuraaqa calaa jawaanibi damb maxaa jira gaalnimadaan soconayna biduuni eh, qitaal gaalnimadu socon mayso nidaamka amason socon maayo oo shariif murtad nidaamkiisu socon maayo oo mxuu ahaay dimuqraadi socon mayso in dhaqaalo loo helo iyo xabad laisku garab wada mooyeen abada ma tamisa ma ah maraykanku hadda wuxuu leeyahay iyo reer yurub waxay leeyihiin ururo u dooda dimuqraadiyadda hirgelinta dimuqraadiyadda fan bay ku bixiyaan dhaqaale ay ku bixiyaan ninkii ka soo horjeesa way la dagaalamaan weliba waxay ku qorhayaan waxay ka adeejinayan xuquuqul insaan niman la yidhahdo iyo muxuu ahaaye kuwa haweenka u murma iyo kuwa bilcaruurta u dagaalama iyo kuwa mxuu aha aqaliyaadka minority u hadla iyo intaasoo mashruucay kugu sii daynhayaan dhaqaalna way bixinhayaan intaaba hadday shaqayn weyda kurus bay kugu daayaan marka dambe ku baabi'inayaanba wax aan maanta u baahnayn in qori caaradii lagu wada ma jiraan mabda'a saxani waa inuu fulo qoyska aad ka dhalatay ee dhex joogto haddaad ra'yi fiican u sheegto kaa qadan waayaan oy hadhow halaagsanaan waanu calaa cali laakiin daad awood leedahay intan hebel adu qada hawshan yeel adaguna islaali weeh baad leedahay waa cabsanaya wuuna fulinaya hawshiis ra'yi wanaagsan iyo diin iyo maslaxo aan awood u bahayn lama arko sidaa jaabir wuxuu ihi amarana rasul la sl an nadriba bihada man khaalafa hada hawshu sidaas wey nabigu wuxuuna faray seefta inaan kula dagaalan ninka kitaabka khilaafa kitaabkaani wuxuu baahan yahay rag malaayiin min albashar oo difaacda oo ilaahay mxuu ahay naftu waa lagaa iibsaday in allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum amaalahum maxaa lagaga iibsaday biana lahum aljanna laabudda min xukmin sharci wa camalin bihi hadii lagu dhaqmo laabudda min difaacin wa qitaal in loo jidbixiyo wey ree markay maslaxadooda u arkaan inay khatar gasho qabiil bay weerarhayaan qoys kaloo masaakiinay ku duuli eber ka dhigaya maxaa jira danahoodii baa khatar galay war dantaanada nin ka hor waa ku dagaalamayna waa ku jihaadayna in tabarta ayadaa meelay tabarna dhegtaba intaan baad ku dhiman ilaahay kuma amrin inaad xaqiijiso adugu oo libinta iyo guusha harsata laguma amrin nabigaa lagu yidhi diintan fuli fainamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab fain tawallow fainamaa calaa rasuli albalaaq lmubiin nabiga waa nabi allowdu diintan gudbi hadday jasadaan annagaa la xisaabtamayna waa dacwa almakiya iyo hawlihii hore wey waaga dambe la dagaalan baa leehi qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum hilda qaatilu lmushrikiina kamaa yuqaatilkum kaafa wqaatiluu fii sabiil walaa tactaduu uqtuluuhum xayu iftumuuhum xayu wajadtumuuhum burayda xadiikiisa uqzuu fii sabiil lah qaatiluu man kafara biاllah laa taguluu walaa taqdiruu walaa tumailuu walaa taqtuluu waliidan walaa casiifa wala mra'a gobnimada birmagedida ka leexda haweenka caruurta waayeelka booska asagu dhacay ee catatabay ee caruroobay iska daaya kuwaas birta ka leexiya ragga xeenyaha kuuskuusanee dagaalamaayo ee gaalnimada difaacaya nimankaa jaraalayo birta ka asla ilan hay kastaba niman baa hogaaminayay raggaas ida waxaa weeye yaa lagugu logoyne qolii qolihii ictisaamka waxay dhah annagu waan daalay calan cad baan wadanaa calan cad muxuu yahay ummadda waan la hadlaynaa kalaam bas afkan wax ka sheegaynaa hadday qaataan khayr hadday diidaan allay u taallaa wartaado gorma laga soo taga allay u taallaa aday kuu taalla adiga allaha aday kuu taallaa diinta hadday qaataan waa khayr hadday qaadan waayeen allay u taallaa sax wey laakiin aday kuu taxil baa kaa saaray inaad maransiisa qasab baa lagu ninku waa inuu tawcan ku qaato aw karahan ama asagoo rabuu qaadan oo daacad ah oo mukhlisah ama sankaa laga gelin maxay carab ku baabadaan nabigu kula dagaalamahay quraysh iyo carab iyo mushrika alcarab markay diintii diideen nabigu seefba oo la tegey dhooshiisa baa loo jabiyey dhiiggiisa baa loo daadiyey asagaa loo dardakray adeerkii baa ku dhintay qaraabadii aalu baytrs ku dhammaaday difac can اdiin ayib nabig wuxuu uhi fi اllah wmaa yuda axad waukiftu fi اllaah wmaa yukhaafu axad ilaahay diintisaa lay dhibay bui lay dhiban axad loo dhibay adduunka la arki maayo ilaahay dartii baa lay cabsigeliyey oo naftu iqabatay ilaa aan hajrooday sida lay cabsiyey cid loo laabudda min takhwiif wa tarhiib wa ircaab qasab weeye waa lagu dhibi tashriid dhib qaxin waa lagu barakacinaya waa lagu baabiinaya war bilaash ka socon haddaad doonayso diin iska dhabyaroo tartiib oo intaad jeebkasta jannada aad dul ku tiraado abadan meeshan jidka jannada waxaa ka sokeeya amnac iyo ool baa ka sokeeya oolkaa ninkii mara unbaa jannadaa gelaya xufat اljannatu biاlmakaarih naftu waxay dhibsato oy ka cabsato oy kahoto unbaa janna lagu wareejiye haddaadan jiirin jannada arki maysid laakiin naar hawsheedu waa iska diyaar waxufat الnaaru bالshahawaat waxay naftu jeceshay zino been shirki diin la'aan khayaano xaaraan boodbood bakti gaal loo sacabeeyo dababood waxaasoo dhan waxay naftu rabto wey ayib war diintan adag maxay ahayd ad wadaan mid sahlan baaba la heli karaay diintu qayb adagna waa leeda qayb sahlanna waa leedahay waa in labadoo la isku wado wey dad tara qayb sahlan baan wadahaya sindiiq baad waaga dambe noqonays haddaad tira qayb adag un baan wada weligayn oo inaad khaariji noqoto suuragal hooye ama ha tagfiiri noqoto <coughs> waa diintu axkaam adagna waa leedahay ayib haddii xadkii la oofinaya keliya la yidhi xadkii xadu zina ahaa baa la yidhi ka oofiya walaa ta'khudkum eh, eh, bihima ra'fa fii diin illaah ina hadanqina markaad xadka oofinaysaan oo ruuxa muslimkee wanaagsanaa ee ku dhacay adka ka oofina in hadanqanin yaan in naxariis laydinka dareemin xadkan siduu ha loo oofiyo yaan loo naxariisanin yaan loo danqanin ilaahayna qalbigiiduusan ka dareemin inaad danqanaysaan fama baalu kaafiri lmurtadi lmushrik muslimka muwaxidka ahaa ee zina ku dhacay baa la leeyahay walaa taahudkum bihima ra'fatun fi diin in kuntum muminiin billahi walyawmi alaakhir in kuntum tuminuuna billahi walyawmi alaakhir haddaad alla rasuulku shardi baa ku xidhanba idan fii xuduudda la oofinayo ninkii ka danqada ee siday tay u oofin waa ilahay muusan rumayn ayb binas اlaaya ka warran marka murtadkii iyo mushrikii iyo gaal u sacabaynhaya ama gaal nagu baabi'inhaya in loo danqado ninkaas waa in lagu weyraxo oo la riiqo wey sida ukunti loo maro wey ninka asaga inaba aan loo danqanin awshaada laskaga ilaaliyo waani anlaa nacbudahu ila bima sharac inaanan ku caabudin ilaahay wuxuu jideeyey mooye wax kale lanno bidac baad ka badbaadi shirkiyaad baad ka badbaadi laa nacbudhu ilaahay caabudi mayna bicibaadatin mubtadaca cibaada la luun jeexday oo gadaal laga keenay oo wadaad u yimid oon sal ku lahayn diinta islaamka ilahay lagu caabudi maayo wa haadani alaslaan labadan asal ilahay in la caabudo keligi laguna caabudo axkaamtii iyo wuxuu alla jideeyey keliya bilisaani muxamed sal slam humaa labadaa asal taxqiiqu shahaadati an laa ilaha illa allah وأna mxamda rasuul الlah alaa nacbuda ilا اllah waa maxay macnaheedu waa laa ilaha il اllah alaa nacbudu ilaa bima sharcana waa maxay waa maxamdu rasuul اllah labada asal weeye muxamadu rasul man waa maxay ilaahay waa in la caabudo laguna caabudo dariiqii uu nabigu keenay ila ilaah inagu lama hadli karo si toos ah noomana waxyoonayo hal wadaa inooga waddada nabi maxamed bay soo martaa nabi maxamed baan ka qadanaynaa suubanaha ilahay sida loo caabudo waxa lagu caabudo alla wuxuu jecel yahay wuxuu neceb waxa lagu janno tago waxa lagu naargalo ilahay nabigaan ka baranayna kama qaala tacaala liyabluwakum ayukum axsanu camala wladii khalaqa almowta wاlxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay geeri iyo nolol buu abuuray ayib maxaa loo hawsha loosay imtixaan in laydin imtixaano kiina camal wanaagsan la ogaado haddii dadka kulligood intii faraha laga qaado hadhow akhrala in was qabsana anaa fiicnaa anaa qiimo badnaa jannada anaa muuta halka anaa muuta adduunka kula baxaysa nin walba shaqaa loo diray hebelow ilaahay keligii caabud kuna calaa ariiqati muxamed xukumka caamkaa la keenay ninkii diiday naar buu tagahayaad ninkii yeela januu leeh xataa kuwii jannada lahaa ayaa sii kala camal fiican oo darajaad ku kala tegahaya idan adduunyadu acmaasha taalley cibaadadka iyo diintu waa kala bax ariiqun fi اljanati wafariiqun fi saciir xataa fariiqu اljanna lagu kala saaraya laabudda min atamyiiz ma kaana allahu liyadara almuminiina cala ma antum calayh xata yamiza alkhabiia min aayib sheekhu marka wuxuu yidhi waqaala alfuday ibnu ciyaad wuxuu yidhi imaam azaahid alcaabid alcaalim alfaqiih wa min aqrani sufyaan athawri akhlasuu waasoobo liyabluwakum ayukum axsanu camala ayukum axsanu camalan buu fasirahaya kiini u camal wanaagsan buu ilaahay imtixaan u firinaya akhlasuhu ay akhlasu lcamal ninka camalkiisa u saafigaraysan yahay wa asuubu xaqa uu waafaqsan yahay baa ilaahay aba ayuu eegahaya marka akhlasuhu wa asuubu waa tafsiir axsanu bay tafsiir u tahay liaxsana camala qaaluu waxay dhhen yaa abaa caliy waa kunyadii fuday bnu ciyaad maa akhlasuhu aswabuhu camalka midka u khaalisan ee u saafisan ee xaggana u toosan ee u wanaagsan muxuu yahay qaala wuxuu uhi ina alcamala camalka ruuxuu la imanayo idaa kaana khaalisan hadduu ilaahay u khaalis yeelo walam yakun sawaaban lam yuqbal muhiim jiddan wey warkan asaga ah haddaad ilaahay caabudayso ood ilaahay dartii u tukanayso ood u soomayso u salaadayso ood u jihaadayso laakiin waxaad samaynayso uusan sunnada nabi waafaqsanayn baail wey waa bilaash wey ina alcamala ida kaana khaalisan lilaahi alkariim lilaahi alkariim ilaahay hadduu khaalis u yahay oo shirki uusan kugu jirin oo ha lagaa aysan ka ahayn oo istusnimo aysan ka ahayn oo daacad aad ka tahay camalka walam yakun sawaaban ay walam yakun muwaafiqan lisunna lam yuqbal lama aqbalahayo inamaa yataqabal اllahu min almuttaqiin wain kana sawaaban camalku haduu sunnada nabi mxamed waafaqsan yahay walam yakun khaalisan ay tawxiidan ayib maxdan lam yuqbal haddii camalka shirki galo ayib wain kaana muwaafiqan lisunna la aqbali maayo hadduu yahay camal khaalisa lilaahi اlkariim laakiin aan mutabic ahayn oo ruuxuu la yimid la yimid saaxiib uusan ahayn mxua itibaac uusan nabiga kaga dayanaynin camalkiis la aqbali maayo lam yuqbal xata yakuuna khaalisan sawaaba xata yakuuna khaalisan lilahi اlkariim sawaaban calى ariiqati mxad sl slm camalkaas laga hadlayana waa cibaadaadka laga hadlaya cibaadaadka ayaa laga hadlaya umuurta dunyawiga iyo caadaadka lagama hadlaayo umuurta dunyawiga ayuu niyada la timaado eed kula timaado unbaa lagaa tawaabsinaya waalkhaalisu camalka khaaliska waa maxay an yakuuna lilaah ilaahay dartii an yakuuna khaalisan min alriyaa min asumca min ashirki alabar jamiica shirkiyad wuu inuu bari ka yahay wsawaabu sawaabku waa maxay an yakuuna cala sunna waa inuu sunnada waafaqsan yahay waan soomi baa tiri soomka waa inuu sunnada waafaqsan yahay waan tukan salaadaadu waa inay waafaqsan salaada saciid musayib baa wuxuu arkay nin markii la aqimay salaaddii fajarka afar ragcoo tukanhay oo daldalhay dhabbuusi jooji baa hawsha ayada ma bannaana waana xaaraan waa bidco markaasuu yidhi saciid musayibow ilaahay wuxuu salaad buu igu salaad aan la imid oon badiyey miyaan ku naargalahayaa wuxuu hi in allaha laa yucadibuka calaa salaatin wa inamaa yucadibuka calaa mukhaalafati sunna iiga culmmadu u fiirsaada aclam taabiciina ilaaqan wey fii cahdihi wuxuu hi ilaahay kugu cadaabi maya salaadaas laakiin khilaafka ay salaadaad u khilaaftay sunnada nabi maxamed kugu cadaabahaya haddii la aqiimo salaada fajar ragcatayn fajar baa la ogol yahay bacdaha salaat lfajr hawshaa jooji marka mukhaalafatu sunna ayb qolya sufiya haddii iska daayo waxaan dabaaldega iyo mawliidka iyo baktigan joojiya ada wadaan waa mushaabahat linasaara wاlyahuud laba ciidood baan leenahay ciid اladxa wa ciid اlfir haddii laga soo tago ciid اlusbuuc baa jumca la yidhahdo waxa kale wadaan waa balcan baa culaha bacd lagu ilisa waa abaail joojiya waxay leeyihin nabi maxamed jacaylka lagu cadaaba nabi maxamed jacaylka lagu cadaabi maayo bidcada lagugu cadaaba ad wado maxaan samaynay waxaan samaynay anagu raashiin baan qaybinaa nabigana waan ammaanaa ayib xoogow bardoodan iyo bugbacna waan la nimaadnaa dabaaldag iyo farax ma intaanan eedaynaa nabiga jacaylkiisa waa inuu waafaqsan yahay calaa ariiqati rasuul haddaad tara sidii busayri dacma dacatu nasaara fii nabiyihimu waxkum bimaa shita madxan fiih waxtakimi ayib waa kuu dhammaanaysa wuxuu yihi nabi maxamed nasaaro waxay ciise ku sheegtay ha ku sheegin bun oo nabiga marnaba ha dhihin waa ilaah ha dhihin waa rabbi ha dhihin laakiin wax kasta ku sheeg wax kasta oo ku amaan nabiga waxay la gaadhay eh, faina min juudika اdunya min wamin culuumika cilm اlawxi wاlqalami ayib bay la gaadhay halkaasuu la maray ilaa uu yidhi muxuu ahaay deeqda nabi allaw aad bixiso addunya dhan baad bixisaa aakharaad bixisaa cilmu lawx oo dhan baad haysaa caalim اlhayb baatay gaadheen bal busayr waxay la gaadhay inuu yidhi nabi maxamed mucjiza la siiyey ooma qalmin qur-aanku nabiga ooma qalmin low naasabat qadrahu aayaatuhu cidaman axya smuhu xiina yudca daarisa ramami wuxuu leeyay mucjisada nabiga la siiyey oo qur-aanka ah hadday nabiga u qalanto karaamadiisa iyo fadligiisa wax u dhigma ay tahay nabi maxamed marka la sheego dadka dhinta baa noolaan lahaaba ruux meyda haddii loo yimaado oli allahuma salli calaa maxamed lagu dul yihahdo fug buu soo dhilaabo laakiin dhibku wuxuu ka yimid mucjisada nabiga la siiyey iyo asagaan isku dhigminba ilan rasuulkii allihii abuuray ee diray diintu u dhiba nabiga oma qalanto gaalnimo kan xageed u doonaadi marba hadaadan dhihin buu nabi maxamed waa rabbi iyo rasuul adaan dhihin wax kasta waa kuu fasaxan yahay baajuuri markuu sharxaya wuxuu ihi waa saasoo falam tunaasib qadrahu mucjisatuhu buur mucjisada nabiga la siiyey nabiga oma dhiganto halkaasuu la maray ayib <clears throat> markii hawshaasi waxaa weeye camalku waa inuu yahay muwaafiq cala sunna waa inuu khaalis lilaahi اlkariim yahay intaaba haddii laga waayo waxba socon maayo gaalnimo iyo shirki bal dhex boodahaya wadalika taxqiiqu qowlihi tacaala weeye in camalku uu khaalise sababna yahay faman kaana yarjuu liqa'a rabbi alalla kulankiisa liqa wanaagsan rugku raje ka qabee quu daraynaya falyacmal hala yimaada camalan saalix camal wanaagsan camalan saalixan jumlada dambaa fasiraysa walaa yushrik bicibaadati rabbi axada cibaadadu rabbigii caabudayana axadaysan la wadaajinin haddii kan camalku saalix ma aha inamaa yataqabal llahu min almuttaqiin iyo aayaddanba salafku badanku waxay ku fasireen waxaa laga hadlayaa wa shirkigan waa kii asqarka aha shirku riyaa wasumca weeye ha lagaa sheego camal baad meel khaasa ku samayn oo qarsoon hadhow baad sheegsheegi ka waxaa la yidhahdaa asumca baa la meel dad ay joogaan baad camal kula timid khayr iyo wanaag ah markaasaad qurxisay ood xalladaysay si laguu ammaanay osha lagula raaco adoo iska fooroo oranba dalluunsan oo tukanhaya yadaad geeskaa fadhiyo isha kugu xaday ku fiirinay salaadaada walaadaa sinac isu kala bixisay oo dumaaniinadii iyo rukuucdii iyo qiraa'adii baad kala socday waad istoosisay haadaa riyaa baa istus wey kan istus ha sheego iyo istus labadaas wey camalkay galaan waa baabi'inhayaan laakiin acmaashaadi o dhan ba burin shirkiga laakiin isagu weyn min awal ila akhir buu la kacahaya haddaad ku dhimatoodan ka tabadkeen ciyaadan billah wa jaءat الsunnatu sunnadu waxay ku timid an yus'ala allahu biasmaa'ih ilahay in lagu weydiisto lagu barya magacyadiisa iyo wa sifaati tilmaantiisa daatiga ah fa yuqaalu waxaa la odhan marka alla la weydiisanayo as'aluka allow adaan wax ku weydiisan bianna laka alxamd inay mahde kuu ahaatay baan kugu baryahayaa mahadoo dhan adugu inaad leedahay baan allow kugu baryahayaa laa ilaaha ilaa anta alla aan adiga ahayn ma jiro xal lagu caabudo almanaan gallada badan ee addoomihiisa khayrka siiya wanaagga kuna mahad sheegta badiicu samaawaati yaa badiica asamaawaati waalard dhul iyo cir allaha abuurayo ee unkay ee bilaabayo badiicu mubdicu samaawaat baa loo jeeda yaa daljalaali sharafta allah saaxiibkahu yaa xayu yaa qayuum alla hordhac baad la imid ducadaadi allaad ammaani waad mahadini kadibna magaad ku sallii dantaadi baad sheegan oo saafi oon shirki ku jirin ilahay waa ka aqbalaya laakiin shirki baad la imanaysa waxba kaa socon may ducadaa duca soconaysa ma ah waana laga yaabaa cinda aldaruurati waalidiraar in dadka wax laga aqbalo laa looga aqbalo inay shirki la yimaadeene ducada aqbalkeedu waa anagii soo sheegnay waa aar min aaaar towxiid arububiya towxiid alcibaada shuqulkuma laha ijaabada ilaahay keligii in la baryo asagana hawsha loo bandhigo waa towxiid alcibaada wاluluhiya wey laakiin aqbalka xagga alla ka imanaya waa min baab arububiya wey sidaa darteed baa ilaahay roobka dadko dhan waa siiya irsaaqada dadko dhan waa siiya caafimaadka iyo caqliga iyo cilmiga waa wada siiya waa aaaar rabbinimadkiisa kutusahaya wey ducada aqbalkeeduna halkaasay hoos tagtaa hadii ay ducada aqbalkeedu uu ka mid noqon lahaa min baabi alcibaada wاluluhiya gaal lagama aqbaleen biducaain abadan qad sidaa darteed baa ibliis laga aqbalay xataa ducadiisi adugu markuma shaydan baad ka liidataa si kastaba aad faasiq u noqotidi ilaahay keligii bari baahidaada asaga u gudbi asaga ishoos dhig isbahanbihi addoonnimadaada ogolow shaydaan kama xugmin shaydaan ibliis baa wuxuu ihi ilaahu dib dhig diba loo dhigay waa laga yeelay asagoo diiday oo mustakbir noqday ba haddana uu rabbi baryey waa laga aqbalay marka ijaabat dacwa istijaabat ducaa wadacawaat waa ahar iyo xukm min aahaari towxiid اrububiya laa min towxiid اluluhiya wاlcibaada laakiin ducadu ayadoo laf ahaanteedu waa towxiid اlcibaada towxiid اlcibaada wاluluhiya wey wamaa ducaau lkaafiriin ilaa fii dalaal marka la leeyahay baryadan ay wadaan la aqbali maayo weeye oo ahawaab iyo ajir laga siin maayo aakharana u baxsan mahayaan laakiin aqbalku kufaaru quraysh baaba laga aqbalahaya iyagoo gaalo ah baaba laga aqbalahayay yaa xayu allaha nool yaa qayuum allaha adduun iyo aakharaba u taagan maamulkeeda iyo uunkiisaba waas'aluka biannaka anta allah allow waxaan kugu weydiisan biannaka adugu inaad tahay anta allah allaha la caabudo xaq lagu caabudo laa ilaaha ilaa anta alaxadu allah keligii baa tahay assamadu loo baahan yahay ama sayidka ah ama aladii laa jawfa lahu waa lagu fasiraa aladii lam yelid aan dhalin walam yuulad aan la dhalin walam yakun lahu sanu u ahaanin kufa aan dhigaal axadun axad u dhigma oo lagu matalo ama lala saawayo uusan jirin wa wakadalika qowluhu baa lamida oo ducada kamida mida ah, allahuma inii as'aluka alla waxaan kugu weydiisan bimacaaqid اlcizi min carshik carshigaada meeshay kaga xidhan tahay sharafta iyo ciisadaan weydiisan ayaa wax kugu weydiisanaya idan macaaqid اlciz min carshika carshigaada sharaftu iyo cisadu meeshay kaga xidhan tahay baa allow kaa wax kuu weydiisanaya macaaqid alcizi min carshika allah subxaana wa tacaala carshiga sharaftiisu xagga allay ka timid wuxuu ku sharfan yahay oo khayr iyo wanaag ku leeyahay inuu ilaahay carshigiisi yahay ayib wa muntaha araxmati min kitaabik iyo naxariistu meeshay ku intootay ku dhammaato kitaabkaad xaggiisa kaga dhammaato naxariistu xagga ku dhammaato min allah xagga allay ka timaadaa sifatu raxma waa min allah juz yaroo hal juz oo ilaahay soo dejiyey bay yataraaxam biha alkhalaa'iqu dhammaantoodba sagaashan iyo sagaalka kalena aakhara loo dibdhigay ilahna addoomihiisa muminiinta ugu naxariista ilahi subxana wa tala ugu dara dhammaanteenba idan wamuntaha araxma min kitaabikana ilahay bay ujeedaa ayib ilahay baa looga jeedaa eh, macaaqid alcizi min carshikana ilaahay baa loo jeeda saaxib alcarsh rab alcarsh wa bismika alcadiim magacaada weyn baa alla wax kugu weydiistay wajadka alaclىa sharaftaada iyo gacantaada weyn aljadu waa alcadamatu wاljala wاsharaf ayaa loo jeeda wa kalimaatuka taama kalimaha dhammaystiran kowniga ah baa loo jeedaa maca ana hada ducaa ducadan dambe ee laga bilaabo bimacaaqid alcizi min carshig wa muntaha araxmati min kitaabig intaasaa loo jeedaaye maca ana hada ducaa aani ducadan labaad fii jawaazi اducaa'i bihi bannaanidda in lagu baryo qawlaan lilculamaa ku jira laba qowl bay culimadu ka qabaan tan dambe rag ba isku khilaafay oo isku haysta oo leh midaan dambe ma bannaanay leeyihin li'annu macaaqid alcarshi alciza min carshiga xoogow su'aalulmakhluuq baa ku jirtay waadda yidhahdeen waa diideen nimanna waxay dhaheen waxaa loo jeedaa sharafta iyo cizigu iyo karaamadu meesha uu ka keenay carshigu waa min allahi subxaanah wa lianna waa ilaahay baa saaxibualcarshi ah oo carshigu ilahay baa iska leh marka waxaa loo jeedo hadalku sarbeeb baa ku jirtay alla loo jeedaa niman a waxaas dhow nooma baahnayn hawshaas hadal cad oo saafi ilah lagu baryo luuqluuqa inaga daaye wa qaala sheekh abulxasan baa ii qoran wasawaab abulxusein weeye abulxasan maa abulxusein alquduuri alimaam eh, ama alxanafiya fi lqarni araabic qarniga afraad culammadii xanafiyada weliba tilmaanaa cilman wa fiqan wa jalaalatan buu ahaa imaamu maa waraca annahri wa khuraasaan bilaa munaasic cafwan walciraaq baan rabaa imaam ciraaq eh, bilaa wuxuu yidhi fii kitaab uu leeya loo yaqaana sharxu mukhtasar alkarkhi oo kitaab weyn ah fii baab alkaraahiya hadalka kusoo gooriya ayib kutubta hadda iyagu marka yaalle ee mutadaawalada ka lama daabicin weli waxaa ka mida ah nataa'ij alafkaar fi sharxi lidaaya lilqaadi zaada afnadi majaladka tobnaad safxada lixdan afar kadalika alfataawa alhindiya majaladka shanaad saddex boqol toban iyo sideed ibn caabidiin majaladka lixaad saddex boqol buu hadalkani ku jiraa laakiin asal waxaa iska le abulxusein alquduuri fii sharxi mukhtasar alkarkhi fii baab alkaraahiya wuxuu yidhi qaala bishr bn waliid wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay abu yuusuf alqaadi baan maqlay yaquulu asagoo leh qaala abu xaniifata annucmaan ibnu haabit imaamkii koobaad muslimiinta ee afarta ah raximah llahu tacala laa yanbaqii laa ma haboono ma bannaano a'immada afarta iyo salafu saalix laa yanbaqii hadday isticmaalaan waxay u jeedaan waxaan gebi ahaanba bannaanayn qur-aankuna saan buu isticmaalaa wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lah maa kaana liraxmaani an yattakhida walada wamaa yanbagii liraxmaani an yattakhida walada markuu cali iyo uu nabigu ku arkay xariir ay wadaan nabi ku yidhi ina hada laa yanbagii lilmuttaqiin laa yanbagii waa min ashad wa aqla siiq taxriimi walmanci wey ibn اlqayim baa kaga hadlay fi iclaam اlwaaqiciin laa ymbai wax haboon ma aha ina waan waa la samayn kara laakiin waa laga fiican yahay hawshu sidaa maaha laa ymbai agtiisaba la mari kara looma dhowaan karo xaaraanba waa ka daran yahay waa ashadu alfaad taxriim ayb hadda ma dhahayna wamaa yanbaqii liraxmaani an yattakhida waladan ilaahay ooma haboono inuu ilmo samaysto owlaad abuurto ayib ama wax dhalo laakiin waa ilah waa dhali karaa dhibba ma wax saa usi dhib badan laakiin ma fiicno waa laga roon yahay hawsha meesha bataal hawsha u dara wey hawsha ayadaa laa yanbaqii liaxadin axadna uma bannaano umana haboono an yadcuwa allaha alla inuu baryo ilaa bihi biasmaai wa sifaatih ilahay haddii la baryahayo asmaadiisa walaahi alasmaa alxusna fadcuuhu biha idan halkaasuu imaamkii istaagay waa ima imaamkii muslimiinta qarnigii labaad geeriyooda boqol iyo geeriyooda waa goorma ayib waakra waxaa necbahay buui wlkaraahatu huna karahatu taxriim asalaf saalix idaa alaqu lkaraaha ayib waxaa wey waa ataxriim baa lagu xambaaray ila bidaliilin saarif kulu dalik kaana sayiu cinda rabbika makruha in allaha kariha lakum alaaa wayarda lakum alaaa idan kariha xadiidka anas ku jirta fi saxiixayn waa ataxriim qiila waqaala idaacat lmaal waa ataxriim wey ayib marka lafdu lkaraahiya fi kitaab wa fi sunati muxamed wa curfi salaf الصaalix ataxriim baa lagu xambaaraya wاlmanc karaahatu tanziih waa mutaahiriin war danbay la yimaadeen iska ilaali hawsha ayada wa akrahu waxaan kohonaya karaahata taxriimin an yaquula daaci daacigu inuu yidhahdo markuu ducaysanayo as'aluka bimacaaqid اlcizi min carshik aw amase uu yidhahdo as'aluka bixaqi khalqika khalqigeeda xaqay kugu leeyihiin baa alla wax kugu weydiistay ayagaan wejiga ku soo qabsaday whuwa qwl abi yuusuf abi yuusuf alqaadina sidaasoo qaba waa xaaraan bu yadna ma banaan laakiin abi yuusuf alqaadi jumladan hore ahayd as'aluka bimacaaqid اlcizi min carshika ay wuxuu ka qabaa tafsiir wuxuu leeya abu yuusuf alqaadi qaala abu yuusuf bimacqid اlcizi min carshika huwa allah bur asagu waa ilaahay sharaftu iyo cizadu meeshay kaga xidhan tahay carshiga waa min allahi subxaanaه wa tacaala falaa akrahu haada weedhan dambe ma koonaya bu iyadu oo imaamkayga abu xaniifa ku raaci maayo laakiin axad aadamoo kale iyo makhluuq bixaqi الsaa'iliin bixaqi اlanbiya bijaahi اlأwliya howlahaasoo dhan waa xaaraan cinda salaf الsaalix min alxanafiyati wahayrihim wa akrahu waxaan kaloo necbahay oon bannaanayn abu yuusuf alqaadi baa odhanhaya an yaquula as'aluka bixaqi fulan aw bixaqi anbiyaa'ik wa rusulik wa bixaqi اlbeyti wاlmashcr اlxaraam wuxuu ihi bixaqi fulaan fulaan xaqu alla ku leey maxay tahay addoon miskiin asagoo la caawiyo weeye xaqu asagu leey maxay tahay aw bixaqi anbiyaa'ik ambiyadu xaqi alla ku leey ay saarteen abadan wa rusulika rasul xaq ay ku leeyin alla ma jiraan wa bixaqi اlbeyt tafadul ixsaan weeye nabi sal l slm ilahay inuu naxariista mooyeen janno kub siin mahaya buui ilahay naxariista inuu dhumbiyo iyo timbiye mooyeen aniga iyo khayrkii ayrkay camal ay samaysteen ama la yimaadeen ama ay shaqaysteen axad janno ku gelin ma jiro laakiin naxariis ilaahay baa lagu dhaqan yahay subxaana wa tacaala wa bixaqi lbeyti kacbada xaqeedan kugu wadiistay walmashci lxaraam musdelifo xaqeeda qayb ka mida weeye waxaasoo dhanba abaaiil weeye ilaahay keligii bari biasmaa'ihi wa sifaatihi ku bari waxaa kaloo kuu banan atawasul bilacmaali asaalixa inaad ta ilaahayow camalkaas maalinkaa alla dartii baan adiga dartaan u sameeyey ilahay ugu naxariiso adna waa la ogol yahay waalidkii beraad u samaysay jihaadkaadii ikhlaaskaadii wanaaggaadii ilaahay ku bari bilcamali الsaalix biasmaa'ihi wa sifaatihi اlxusna alculya ilahay ku bari laakiin axad makhluuq ah iyo aadame basharan walaa jinan malakan aw nabiyana mursala lagaaga bixi maayo culummada iyo ambiyada iyo rususha dariiqu cibaada laga qaataa laga bartaa cilmiga kadibna ixtiraam iyo itibaac iyo wanaag bay kugu leeyihin ixtiraam laakiin cibaada allah iska leeya baryo wixii in lasu qasa maaha meyti laskuma qasa la yidhi wa qaala alquduuri abulxusayn ya muxuu ahaa addoommadu xaqa lagu leeyahay inay alla caabudaan wey adoomu haday alla caabudaanoo muwaxidiin noqdaanoo khayra la yimaadaan in la janneeyo wey jannadaa laakiin wax iyagu le waa wax alla u ballanqaad alla siiyey wax alla bixiyo wey hadday badbadaan la siilah waa awoodi karaa leannu waxay camal la timidba oo dhanba ma dhigmo ishan kaliya kuu shaqaynaysa indhaha wax ku aragto een garaasada kaa rabin ee bigbiglaynhaya eed isku qabsan ee adduunkaa nicmada ooma dhigmaan gacantan shaqaynan garaasa shaqaynaysa ee intay istaagto aan layn way daxalaysatay way isqabatay shidaalkii baa ka dhammaan lagu shuba aan lahayn lugahan caafimaadka caqliga garashada ilahay inuu kaa fadilay calaa kaiirin miman khalaqa tafdiilan wixii aad la timado dhan ooma dhigmo nicmo yar oo ku siiyey marka marku waa tafadul kataba calaa nafsi araxma xaq laakiin adoo aad ku leedahay oo ilaahay laasim ku ah oo waajib ku ah ma jiro ayib wuxuu ilaahay ballan qaaday adigu ku siiyey ee kugu tafadulay baa rabbi ka soo qaday xaq aad leedahay marka wixii in khaldan ma aha almuhim waxaan uga jeeda abu xaniifa halkaa ku dhuftay abu yuusuf alqaadi oo ninkii labaad ee xanafiya ay ku dhimata baa ku dhuftay ninkii saddexaad quduuri asna waa muxuu almas'alatu in alla lagu weysiito bikhalqii uunkiisa lagu baryo laa tajuusu ma bannaano <clears throat> ma bannaano innaguna wataasaan la taagannahay bijaahi sheekh fulaan bixaq shirkii cadow gaalnimaan gallaaba oo ilaahay baan intaan ka leexano baan awliya toosu barinaa alla cabdiqaadiroo alla ku ciseeyiyo dhulkooda dhankucaanoon kuwa cashiira sheegtayay cishooday jilaaniyo aw ciidankaadi ba kuleehay ilahay baa ciseeye buu leeyahay allihii cisey maabaridid soo dhib ma aha dhib jira weeye wuxuu leeyahay adaa cabdiqaadiroo alla ku ciseeyeyo dhulkoo dhankucaanoon kuwa cashiira sheegtay yani qaraabanimo iyo ahl dariiqadii baan ahay waansilkigaadiba ijaazadaan haystaaba kuleeyahay cishooday jilaaniyow aw ciidankaadii ciidan dagaalama oo dadka baabi'iya oo gurmada oo awliya la yidhahdaa jiro ayib yaa cabdilqaadir kuncawan la reer galbeed qolyahan absame ogaadeen shirkiyaadkooda u daran wey waxay yidhaahdaan muxuu ahaayey wayaa eh, cabdilqaadir kun cawnan lana wayaa cabdilqaadir kun cismatana cabdilqaadir baa kun cawnan lana caawo dhambaale cayniya dhahan bay ku nafbaxayaan akhidna akhidna yaa shafaa'a quluubina wacanii yaxawil maase wallahi wadfaci takhmiis bay u sameeyaan takhmiiskaa u daran idaa naabanaa khaطbun jasiimun mukhayamun wahaaja bina min hawli shidatina yamu nunaadi rasuula اllahi wاnnaasu nuyamu ala yaa rasuul اllahi kun daa'iman maci intuu shirki soo waday oo soo waday buu i xisaanu maqaali qad tawaaqafaha huna wamaa niltu fii midxi lahu qadra asbuci far kama gaadhin buui shirki bun ummadda ku baaba'shay caawo dhan baad ku xabeeban xertu waxay kaceen salaatun wa tasliiman wa aska taxiya bay wadaan asna wuxuu tirinaya ninka hogaamiya shirkiga iyo gaalnimada ama agaasima intaasuu cawdhan wadahaya meel noo caymatay culummadii haday halkaa taagan yihiin culummadii iyo nimanka diinta ummadda barahaya hadday meeshaa taagan yihiin caamadii maxaad moodaa caamadii hadda hadda kor ka soo tilmaamay islaantii intuu ariga ka xero dhaafay reer soo guuray oo meel ku furtay ba amin mahrib xayntii wadaday baa xero dhaaftay wadaad ka tukada sheekh dhaqaan la odhan jiray ayay tiri sheekh dhaqaan xaynta xero laguma hayee u xirsi xidh wuxuu idhi allah soo dhaweyna aan tukada ii kaadi sheekh dhaqanow allah igu hallaynimat ilahay waa layna adhig u xirsadhan waxa la yaqaano dhacday wey goobtay ka dhacday iyo xilliga dhacday baa la yaqaan iyo qoyska ku dhacday waxbaa de sheegi maaye ayib marka waxaa weeye meel kasta meel noo caymata ma jiro reemiyigii shirkigaasaa baabi'iyey reer magaalkeena shirku siyaasi shirku lqusuur shirku lcalmaaniya wa dimuqradiya nala hahay ilahi subxana wa tala ummadda ha u sakhiro qaala qaduriga bal aan jooga habeen dambe aan sharxayna wixii ka dhiman insha allahu tacala hada bala tawfiiq